hey hey halkani waa idaacadda baltog aad ka dhegeysataan herarka gaagaabanee ka ah koo iyo soddonka labiyo soddonka mitrband haddana waxaad kusoo dhawaataan markii madaxdiisii madaxweynaha dalka uganda oo booqa ku tegay dalka muqdisho dagaal culusu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho wasiiro ka tirsan dowladda federaalka oo usoo dhoofay dalka libiya sidee dastuurka puntland loo gaarsiin karaa gobolladu aanu gaarin ciidamada badda ee puntland oo tababar loogu qaaday dalka jabuuti shirkadda isgaarsiinta ee telecom puntland oo soo bandhigtay adeega cusub dhegeystayaal intaasina waa warkii qodobada ugu door karoona haatan isagoo fisan kusoo dhawaada halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda madax banaan ee faaltooga Madaxweynaha dalka Uganda Mudane Yoweri Museveni ayaa maanta safar oo aan hore loo shaaciyin ku tegay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Diyaarad khaas ayaa kasoo degtay kasoo dejisay madaxweynaha Uganda garoonka diyaaradaha ee Daacadda iyadoo amniga garoonka siiya dawooyin ciidamada Museveni gacanta ku haya. Saddex mas-uul ka soo dowladda federaalka sida madaxweyne Sheikh Sharif, guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan iyo ra ra'iisul wasaare cabdulaahi Farmaajo ayaa la kulmay madaxweyne Museveni kulankan ayaa ka dhacay isla garoonka diyaaradaha kulankan ayay qaatay mas-uuliyiinta ayaa la sheegay inay ku saabsanay xiriirka ka dhexeeya soomaaliya uganda iyo weliba taageerada dowladda uganda sida dowladda federaalka madaxweynaha uganda ayaa sidoo kale booqday xeryaha ciidamada misan gaar ahaan kuwa uganda ku socda wuxuuna kulan kooban la qaatay saraakiisha ugu sarsareeya ciidanka amisom ruuqu sidii ugu dambeysay madaxweyne dalka uganda ku yimaada soomaaliya ayaa waxa ay sanadkii nineteen eighty six ama kun sagaal boqol lixdii markii uu la wareegay tala dalka uganda waxaana soomaaliya markaas ka jiray dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa sareeye gaasi maxamed said barre munaseven ayaa socdaalkiisa koobnaa ay dib ugu laabtay magaalada muqdisho isagoo dib ugu noqday halka hore ee dhegeysatay halkaasina waa idaacadda codka nabadda ayaad ka dhegeysataan heerka jigagaabaane waxaan filaya inaad si fiican nooga dhegeysan doontaan waqtiyada dambe barnaamijyada kala duwana ee idaacadda hoosantiin